bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi الأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhum shaykhuna الshaykhu صالح بn cbd لlah اlcuseymi غafar allahu lah wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayyn can amr bn dinar can abi qaabusa mowla cabdillahi bn cawm اlcaas can cabdillahi bn cawm اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waآlihi wslm alraximuun yarxamuhum الraxman yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama wmin raiq ramat ramat mucalimiina bmutacalimiina biqra'ihim usul mutuun khasatan usul xadiid mustafa warasuuli mujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis araabic majaalis iqra'i wa sharci kitaabi macalim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 waliimaan maqsad koobaad caqiidadaan kusoo jirnay caawana baabku waa baabu muminun baabun muminun billahi wa kaafirun bilkowkab aw bilkawaakib baabun hada baabun baab weeyaan wuxuu baab yahay muminu mid rume bilah iyo kaafirun mid alle ku kufriyey muminu mid rumey bilah alla weyna wa kaafirun kuna kufriyey bilkawaakibi xidigaha ku kufriyey baabkan kaas ayuu baabya weyaan dad laba kooxood ah oo midna ilaahay subxaana wa tacaala uu rumeeyey oo mumin uu yahay midna ninka isla dhafsirkiisana ku gaaloobay xidigaha inuu ilaahay ka dhigto amaba uu nicamta ilaahay u tiiriya ayuu baabkan u baab yahay baabun muminun bilah alla weyna mid rumeeye oo kaafirun ku kufriyey bilkawaakibi xidigaa ku kufriyey xadiidka lixii soddonaad an zayd ibni khaadi aljuhani waxaa lag wariyey radia allahu tacala an arda annahu saxaabiga jaliilka qaala wuxuu yidhi sallaana waxaana dujiyey lanaa annaga oo noo dukaday amana dujiyey rasuullah baana dujiyey sal allah alay slam salaata subxi salaa subax ayuuna dujiyey bilxudaybiya meesha la yidhaha xudaybiya ayuu nagu dejiyey xudaybiya sida horey aan usoo sheegnay waxay ku taallaa magaalada makka markii loogu soo baxa dhanka jiddo xaggeed ayay ku taallaa waa meesha xaramka uu ku idil yahay xudaybiyada marka hadda maanta waxaa loo yaqaanaa shumaysi meesha loo yaqaano weeyaan shumaysi meesha loo yaqaano hadda muxuuha barta control ay taalla halkaas ay ku aadan tahay magaalada makana labaatan kilomitr ayay muxuu ahaa u jirtaa waa xaramka markii la eego afarta jiha xaramka maka meesha ugu fogaanta badan yahay weeyaan dhanka eh, qorax ka soo bax wuxuu ku idil yahay dhammaadka musdalifuu ku idil yahay oo muxuu ahaa carafa waa khaarij alxaram dhanka madiine xaggeed oo waqooyiga ahna magaalada maka bartamaheeda masjid caaisha meesha loo yaqaano ama tanciim ayuu ku idil yahay dhankan markii la aado koonfurtana badxa u quraysh meesha loo yaqaano oo magaalada maka hadda taqriiban ay ku eh, gabagaboobaysa ayuu ku idil yahay laakiin dhankan qoraxowdha xaggeeda oo jiddo markii loo soo baxaa dhankaas xaramku ka durugsan yahay oo ilaa labaatankaas kilomitir ayuu soo gaaraya meel kasta oo intaa afarta jiha ka mid ahna calaamado weyn bidaayati xad alxaram wa nihaayati xad alxaram ay labada dhan kaga qoran yihiin dhanka xaramka xigana waxaa kaga qoran bidaayat amaba nihaayat xad alxaram dhankii kale oo banaankan waxaa kaga qoran bidaayat xad alxaram xaramka meeshuu ka bilaabani oo dhankaana iyo xadda xaram meeshuu ku dhammaan dhankaana calaamada noocaas oo weyn baa lagu qoray marka meesha la yihahdo mxuuha xudaybiya halkaa ay ku taallaa weeyaan can zayd bni khaalid ijuhani waxaa laga wariyey radia allahu tacala anu annahu zayd qaala wuxuu yidhi sallaa waxaana dujiyey lanaa annaga waxaana dujiyey rasuul rasuulka all sal slem salaata subxi salaad subax ayuu nagu dujiyey bilxudaybiyati meesha xudaybiya la yidhaahdo wuxuuna dujiyey calaa iri samaain roob dabadii oo kaanat ahayd min alleyli habeenka roob ilaahay uu samada nooga keenay gadaashay gadaasheed ayuu muxuu ah salaada subax ama gadaashii na dujiyey salaad subax falama insarafa goorta uu soo laabtay nabigeena sal sl salaadii uu ka soo laabtay oo salaaddii markuu salaam noqsaday weeyaane aqbala cala annaasi dadka ayuu soo qaabilay oo fa qaala markaasaa wuxuu yidhi hal tadruuna miyaad garanaysaan maada qaala rabbukum rabbigin wuxuu yidhi miyaad garanaysaan qaaluu waxaa yidhi allahu warasuulu aclam alla iyo rasuulkii ayaa aqoon badan oo yaqaana weeyaan qaala wuxuu yidhi asbaxa waxaa waa bariisay min cibaadii adoomahayga mumina mid rumeeyey asbaxa waxaa waa bariisay min cibaadii adoomahayga muminun mid muminaho muxuu aha mumin ah iyo wa kaafirun mid kaafir ah oo gaaloobay labadaa ayaa muxuu aha kuwaa bariisay adoomahayga maanta labadaa qeybood ay u qaybsan yihiin weeyaan fa amaa man duul ama qof qaala yidhi mutirnaa waxaa nugu nugulama darsiiyey oo roobka noogula keenay bifadli illaahi rab fadliga ilaahay iyo waraxmati naxariistiisa fadalika ka isaga ah muuminu bianuu rumeeyey rabilcize ah wa kaafirun wuxuu ku gaaloobay bilkawkabi xidig ayuu ku gaaloobay oo xidig ma caabudin mana rumaysan inuu xidiga waxtar leeyahay ama roob uu keeni karo wa amaa qofkii qaala yidhi binawi kada wa kada xidig hebel iyo xilli hebel ayaa nagula waraabiyey oo sababta lahaa amaba muxuu aha roobkaba keenay fadalika kaafiru bi anuu igu gaaloobay wa mumin wuxuu rumay bilkowkabi xidiga wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmo kasta oo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo ood helo ama mid qarsoon ama mid muuqata ama mid yar a mid weyn ilaahay keligiisa iskale subxaanahu wa tacaala lahu nicmatu walahu lfadl walahu hanaa lxasan marka qofki inuu cid kale u tiiriyo khatarta ayuu ku galaawayaa baabu xalaawati liimaani iyo wa shucabihi qeybaha iimaanku ka kooban yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka toddoba iyo soddonaad can anas waxaa laga wariy min maalikin khaadimi rasuuli illaahi sala allahu alay waslem alansaari can nebi wuxuu ka wariy sal l slm annahu nabigeen qaala inuu yidhi alaaun saddex man kunna qofkii ay ahaata fiihi isaga saddexda isaga ay ku dhex sugan tahay wajada wuxuu helaa xalaawata aliimaani iimaanka dhadhankiisa macaanka badan ayuu helaa weyaan iimaanka dhadhan ayuu leeyahay sonkorta malabka cusbada wax kasta dhadhan ayay leeyihiin iimaankana dhadhan gooni ah oo muxuu ahaa aad u macaan badan ayuu leeyahay marka saddex qofkii ay ku jirto oo laga helo dhadhanka iimaanka ayuu helay ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay wasalam kan koobaad an yakuuna inuu ahaado allahu alla weyne i rasuulu rasuulkiisa axabba kuwa la kalgacaylo badan ilaahi isaga xaggiisa mimaa siwaahumaa labadood wixii ka haray markii alla subxaanahu wa tacaala khalqiga uumay iyo rasuulkiisa soo adeejiyey waa inuu ka jeclaado wax alla wixii ka soo haray ood ayaga aad ka hormariya jacaylkooda iyo ayaga waxay jecel yihiin oo ka hormariya kow waa tan koobaad wa an yuxiba waa inuu jeclaado almara qofka uu jeclaada laa yuxibu usan u jeclaanayn ilaa lilah alla weyne dartii qofku wuxuu u jeclaanay alla darti subxaanahu wa tacaala xubbiga isagaan waad garanaysaano waa tii uu nabigeena caday sala allahu calayhi wa aalihi wasalam qofka muuminka inuu ku heli doono in maalinta qiyaama kursi nuur loo dhiga taxta dili carshi araxmaan aliraxmaanka carshigiisa hoostiisa labadii qof waxaa weeyaan ayna almutaxaabuuna fiya alyowma udiluhum fii dili yowma laa dila ilaa dili labadii dartay isu jeclaatay aawey waatuu rabbi dhaho doona subxaana wa tacala maalinta qiyaamo marka xubigaasna qofku waa inaad u jeclaada ilahay darti subxaana wa tacaala tan saddexaadna wa an yakraha waa inuu naca u kohda an yacuuda inuu ku laabto fi lkufri gaalnimo kamaa sidii yakrahu u nici an yuqdafa in lagu tuuro fi naarta lagu tuuro taana waa tan saddexaad weeyaan qofka saddexda calaamo laga helo qofka isaga iimaankiisa iimaan dhadhan waa u dhadhama iimaanka weeyaan oo iimaankii ayuu ilaahay siiy subxaana wa tacaala iimaankii ayuu dhexgalay iimaankii ayuu muxuu ahaa xaggiisu dhaqaaqa weeyaan xadiidka sideedii soddonaad can alcabaas ibni cabdilmualib waxaa laga wariyey cami rasuulilaahi sala allahu alay slam waa nabiga adeerkii waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah sayid cabaas radia allahu tacala an arda mawaaif aad u badan ayuu nabigan la istaagay calayhi salaatu wasalaam mawaaqifta qiimaha badan oo la sheegi kara hal mowqif oo wakhtigii intuu gaalka ahaa iyo hal mowqif oo intuu soo islaamay ayaan ka ishaaraya markuu gaalka ahaa mxuu ahaa baycat alcaqaba habeenkii nabigeena sala allahu alay wasalam uu nimankii reer ansaareed uu kula ballama islaamnimada oo inaad xaggooda usoo hijroodo oo xaggooda aad soo aada aad nabigeena kula ballamay calayhi salaatu wasalaam isagoo gaal ayuu muxuu ahaa nabigeen la jiray calayhi salaatu wasalaam oo ballantii aad niminka reer quraysheed la galaayey er niminka reer ansaareed la galaayey isaga ayaa markhaati goobjoogo ka ahaa isagoo weliba gaal ah bal arka eega waa cajiib weyaan tan labaadna waxay ahayd maalintii waxaa weeyaan nabigeena sal alla alay slam uu furtay ayaa niminka reer muxuu ahaa xunayn wa yowma xunaynin niminka hawaasin inta lagu duulay ayaa kadibna eh, raggii waa maalinta ay dhaheen lan nuqlaba alyowma min qila maanta yaraan aan yaraana noolama jebiye wax badan baa muxuu ahaa yaraan iyo tolyari garabyari nagula muxuu aha jebiye maanta toban kun oo ciidan ayaan nahay markaasaa imin ree hawaasina oo aad muxuu ahaa ragga falaaraha turaa ayaa inta meel waadi loo galay ayaa raggii marka lagu asqeeyey uh, muxuu ahaa uh, maalkii leebabkii kadibna hal mar ayaa dhabarka la joogay waym ilaahay baa soo waray subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wa yowma xunaynin id acjabatkum karatukum maalinta xunayn maalinta uh, badankiina idin badnaantiini ay idin cajabgelisay kadibna falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum ard maa raxubat waxba banaantii ay idin tarin kadibna adduunka linku ciriiriyey maalinta ayad ahayd ayaa waxaa dhacday dadkii dhan way carareen markaasaa nabigeenana alayh slat slam baqal ayuu saarnaa markaasaa wuxuu leeyahy ana annebi ana ibna cabdilmualib ayuu leey gaaladii oo soo yaacayso oo muxuu ahaa raggii laaynaysa ayuu nabiga kusoo ordayay alah slat slaam kadibna waxaa ku dhegnaa baqasha hogaankeeda saa ugu dhegna saa uu celinayey alcabaas bn cabdilmualib oo marka idan muslim ah radia allahu tacala arda marka sayid cabaas ayaa xadiidkan warina cabaas bn cabdilmualib waxaa laga wariyey radia allahu tacala anu arda annahu sayid cabaas samica rasullahi rasuulka ayuu ka maqlay cabaas wuxuu ku dugan yahay ku aasan yahay qubuurlbaqiic ayuu ku aasan yahay anahu sayid cabaas samica rasuul ayuu ka maqlay sal slm yaquul isagoo le daaqa wuxuu dhadhamiyey طacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa man qof ayaa dhadhamiyey radiya ku raali noqday bilahi alla weyna raban rabbinimo wbilislaami islaamnimadan diinan diin ugu raali noqday diinnimo wa bimuxamedin nabi maxamed rasuulan rasuulnimo ugu raali noqday qofka asaga iimaanku waa dhadhamiye weyaan xadiidka sagaal iyo soddonaad can abi hurayrat waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhi dawsi raawiyat alislaam radia allahu tacala arda can nebi nabigan wuxuu ku yar sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi aliimaanu iimaanka bidcun wa situuna shucba iimaanka waa dhowr iyo lixdan gobol weeyaan walxayaau xishoodkana shucbatun waa qeyb iyo gobol oo min aliimaan iimaanka ka mid a ah weyaan qofki inuu xishoon waayo iimaan la ay tusinaysaa waxyaabaha layaab kale ah oo beryahan ad aragteen social mediaha qof dumar ah ayaa waxyaaba in qofka dhulka uu la goo inuu afkiisa ka soo baxa dhulka inaad la goo qofka waxaad ka xishoona ay la soo fariisani oo balaayay sheegi oo wax la yaab waa qof soomaaliyeed qaarkood waa dad muxuu ahaa daa ah. marka runtii waa imtixaan xayaa la-aanta daliilkeeda waxaa wey imaan la-aan weeyaan walxayaau shucbatu min aliimaan ayuu nabig ilahi sal alla alay xishoodka waxaa weeyaan gobol ka mid ah iimaanka ayuu nabiga cadayna sal ly slm marka qofkaas noocaas oo social mediaha fadhiya oo youtubeka fadhiya oo beleda dali oo xubinta ragga taranka iyo tan dumar ka sheekayni oo bale ka oo wax runtii ah, in masaajidaha lagu sheega aan habooneen ka sheekayni qofka isaga ah iimaankiisa inuu mxuu ahaa dacfi ku jira ama iimaanku meeshuu ka maqan yahay ayaa daliil u yahay weyaan baabun ama kuwa sawirka soo dhigi qof haweenay oo sawirkeeda inta soo marisay makab iska soo buuxisay kadib in is soo dhigi waa imtixaan xsho daro markaas albaru walfaajir walqariib walbaciid ayaa arki baabu xubi اnabiyi nabiga jaceylkiisa min aliimaani imaanka ayuu ka mid yahay weyaan imaanka ayuu ka mid yahay xadiidka afartanaad can anas bn malik waxaa la wariyey radi allahu taala anu arda qala wuxu yhi anas qaala nabi nabigan wuxuu yihi sal l slem laa yumin axadukum midkiin allama rumeeya xataa akuuna ilaa aan ka ahaada axaba mid la kalgacayl badanaya ilaahi xaggiisa min waalidihi waalidka dhalay iyo waladihi waladka isaga mxuuaha uu dhalay iyo wanaas dadka ajmaceen dhammaantood ilaa marka walad iyo waalidba aad mxuuaha nabigeena ka jeclaad sal allah alay waslam imaankaada kaamil ma ahan ayuu nabigana cadayna sal allahu aleyh ali waslm laa yuminu yani gaal waa ma ahan laakiin imaan kaamila ma lahan xadiid ko iyo afartanaad can cabdilahi bni shaam waxaa la wariy radi allahu taala anu arda qaala cbdilahi bni shaam kunaa waxaan maca nabi nabigan ayaan la jirnay sala allahu aleyhi waali wasalam wa huwa nabigan akhidun isagoo ku dhegan biyadi cumara ibn khaaab sayd cumar gacantiisa ayuu nabigeena saas ugu dhegnaa sal allah alay slam fa qaala lahu cumaru cumar ba markaasa wuxuu ayaa axabu la kalgacaylo badan ilaya xaggayga min kulli shayin shay la arkaba wax kasta adiga ayaan kaa jeclahay ilaa min nafsii naftayda mooyane inta kale adiga ayaan kaa jeclahay lakiin naftayda kaama jecli weeyaan fa qaala nabiy nabigeen wuxuu yidhi sala allahu maya sax ma ahan weeyaan waladii allihi baan naftayda biyadii ay gacantiis ku sugan tahay xataa akuuna ilaa aan ka ahaada axaba mid la kalgacaylo badan ilayka xaggaada min nafsika naftaada ilaa naftaada ad iga jeclaatay iimaankaada kaamil ma noqonin weyaan faqaalahu cumaru cumar wuxuu ku yidhi markiiba fa inahu isaga alaana hadda walahiba isagaa isku jeeda cumar wallaahi baan ku dhaartee laanta adiga ayaa axabu laka algacaylo baday ilaya xaggayga min nafsi naftayda weyaan faqaala nebi wuxuu yih sal slm alaana yaa cumar hadda ayaa cumarow iimaankaad kaamil noqday oo tamaam noqday marka nebi maxamed alayhi slat in qofka naftiisa iyo maalkiisa iyo awlaadiisa iyo wax walbuu ka jeclaada imaanka kaamil noqdisii ay tahay weyaan xadiidka laba iyo afartanaad abi hurayrata waxaa lagu radi taala anu arda ana rasul sl sl qal nabigan wuxuu yidhi min ashaddi ummati ummadayda ku ugu darnaanta badan li aniga xuban xagga jacaylka naasun waa dad oo yakuunuuna ahaan doonaan bacdii gadaashay yowadu wuxuu jecel yahay uu tamanina ama uu qudaraynaya axaduhum midkood low ra'aani inuu ugu arka biahlihi bimuqaabili ahlihi ahalkiisa in la dhaafiya oo reerkiisa la dhaafiyo iyo wamaalihi maalkiisa in la dhaafiyo ood aniga araggayga ku badasha dad tamanina oo arrinta ayada muxuu ahaa damci doona ayaa imaan doona kuwaas ayaa kuwa ugu darnaanta badan xagga jacaylka ay qabaana saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali marka in dadka dambe oo nabigeena jecel calayhi sala slam ilaan raggii hore saxaabada way arkeen nabigeena calai sla fadligiisa wanaagiisa khayrkiisa raxmadiisa nuurkiisa waxyiga wixii dul joogeen laakiin dad aanan arkin oo waxa weyaan noqon doona kuwa ugu jacaylka badan amaba ka mid noqon doona kuwa ugu jacaylka badan nabigeena sal slm ayaa imaan doona ayuu nabigeena cadayna kuwa ayagana waa kuwa diyaar ku ah in maanta wax alla waxay haystaan lagala wareega nabi maxamed naar loo saaro sala allahu aleh xadiidka saddex iyo fartanaad can abi darin waxaa lagu radi allahu taala anu arda anahu abi dar waa saaxibi rasul lah sal slm jundub min janaada weeyaan anahu abu dar ata nabiya nabigu u yimid sal slm faqala wuxuu yidhi inii aniga uxibukum waa idin jeclahay ahla albeyti ahlubeydow ahlu beytkii waa nabi maxamed iyo eelkiis waan idin jeclahay weyaan fa qaala lahu nabi nabig wuxuu ku yiri sal slm allaahi ma alla kugu ogsoon ma allah kugu ogsoon arrintayada yani ma allaad ku dhaaranaysaa qaala wuxuu yidhi allah qaala wuxuu yidhi faacidda haddii aad saas ay jirto faacidda u diyaarsa lilfaqri faqiirnimo u gaashaankii aad dhigi lahayd u diyaarsa weyaan yani faqriga ayaa kusoo weerari doonta jifaafka waxaa la yihahdaa faraska marka duulaanka la gala waxaa weeyaan wax adag oo qobtal ahaan amaba kasii adag oo qeybahan hore iyo garbaha iyo loo saaro weyaan oo warmaha iyo falaaraha lagu soo tuura looga celiyo marka faqri ayaa kusoo weerari doone waxaad yeelaysaa difaaci u diyaarsa weyaan tijaafka kaas weyaan fa ina alfaqra faina alfaqra faqiirnimada faqru baa idiin qoran faqra ka dhiga weeyaan faina alfaqra faqiirnimada asracu waa mid u degdeg badan ilaa man qof ayay u degdeg badan tahay yuxibunaa annagana jecel min asayli daadka min aclaa daad kor ka imaaday meel hoose inuu soo gaaro soo uma degdego saasoo kale ayuu faqiirnimada qofkii annagana jecelna ugu degdegaa weeyaan min acla alakimati buuraha meesheeda sare ilaa asfaliha qeybta hoose oad soo degdeg badanya weyaan fa ina alfaqra faqiirnimada ayaa asrac u degdeg badan ilaa man qof yuxibuna anaga najcal min asayli daad ayuu ka degdega badan yahay min acla akimati buuraha qeybaha sare ka soo dega ilaa asfaliha qeybta usoo dega weyaan marka hadii marba jacaylkaada meesha u yeelo u diyaargarow inaad faqiirnimo ay kusoo weerarta saas ayuu muxuu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam abudar ku yihi xadiidkaas imaamu dahabi wuxuu leeyahay calaa sharihima alى shar اbhaari wmuslim buhaari muslim shardiga ay wa ku saxiyeeli jireen ayaa lagu saxiyaal ayuu leeyahay culamada qaarna way ka yar waxay leeyihin xadiidka sanadkiisa aad uma sii xoog badna wallah aclam wandur waxaad eegta ayuu ku leeyahay xadid saddex kun almaru maca man axaba waa ninkii jiray oo dhihi jir nabi nin baa dad jecel walamaa yalxaq bihi mana haleeli karo nabigeena muxuu ku almaru maca man axaba qofka mxuu ahaa cidda yahay ayuu la manzili jooga maalinta qiyaamo xadiid kale saddex kun iyo laba boqol iyo lixdan xub اladii xudda fi اlkhamri ninka khamrada muxuu ahaay lagu xaday kadibna muxuu ahaa ay niminka yidhaahdeen allaha nacladee eh, nabiga inta loo keenaa tiro badana markaasaa nabigeen wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam saasaa dhihina ma ogsooni inuu alla iyo rasuulka jecelyi mooyeen wax kaloon ku ogsoonahay malaha waa nin khamro cabay oo la jelday oo mar labaad cabay oo la jelday oo mar saddexaad cabay oo la jelday fa mina daaribu binaclihi wa mina daaribu bi haakada tuuri jiray nink asagahay marka nabigan wuuu yidhi saas ha wax kaloon ku aqaan oonan ahayn inuu alla i rasuulka jecelyah mooyan wax kalama jiraan xadiidka ha weyaan sidoo kale waxaad egta ayuu ku leeyahay laba kun iyo lix boqol iyo laba iyo lixdan fii xubi maa kaana yuxibuhu sal slm nabigeen wuxuu jeclaan jiray raggi jeclaa waxaa ka mid ah ninka la anas bin malik radia taala ardah dubaaga ayuu jeclaan jiray bocorta maraqa lagu sameey ayuu jeclaan jiray maxaa nabigan ayaa aad u jeclaa oona raac jiray marka intaasoo dhan waxay caddaynayaan jacaylka la jeclaada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam iyo mansilada uu imaanka ka jooga ayaa waxaa weyaan axaadiistaas tirada badan cadaynayaan weyaan baabun almru bimacruufi wanahyi can munkar xumaanta oo layska reeb iyo wanaagga oo laysfara ayuu baabkan u baab yahay baabu lmri farid lisfara bilmacruuf wanaagga laysfara iyo wanahyi reebid liska reeb can munkari xumaanta ayuu baabkan u yahay weyaan xadiidka afar iyo afartanaad can nucmaan bashiir waxaa la weri radi allahu asaga aabyaha laka raali noqdee can nabi nabig wuxuu ku sal sl nabiga nabigeena qaala inuu yidhi maalu qaa'imi qofka u taagan ama ku taagan calaa xuduudillaahi soohinta alle iyo xuduudda alle ku taagan oon ku xadgudbaynin waaqici kan ku dhaca oo jiiri oo muxuu ahaa tallaabi fiiha xuduudda alle waxay la too yihiin ka maali qowmin qolo oo kale istahmuu u qori tuurteen calaa safiinatin calaa rakuubi safiina doon fuulitaankeed ba muxuu ahaa qori tuurteen weyaan fa asaaba wuxuu haleelay bacdun barkood aclaaha qaybta sare ayaa qoriga ugu dhacay wa bacdun barkoodna asfalaha qaybta hoose ayuu ugu dhacay weyaan laba dabaq ayay ahayd safiiradii doonti kadibna qayb waaa ku dhacday waxaa usoo baxay qaybta kore qaybna qaybta hoose usoo baxday qorigoodii baa usoo baxay iyo qorituurkii fa kaana ahaadeen wuxuu ahaaday alladiina kuwii fii asfaliha qaybta hoose ku sugnaa ida staqaw haddii ay waraab dalbaan min almaai biyaha maruu waxay soo maraayeen calaa man fooqom kuwii ka sarreeyey hoos ay ku jiraan markaay biyo doonayaan inay kor soo fulaan biyaha kor ka darsaan hoosu degaan weyaan nacam faqaaluu kadibni ku hoosa ah, waxay yidhahdeen low annaa annaga haddii aan kharaqnaa jeexanno onduleyshanno fii nasiibinaa qeybtanaga iyo nasiibkanaga kharqan meeshaan aan joogin hadii aan iska duleyshan aw walam nudi aanan dhibin man fawqana cidda naga sarraysa on horay gadaal marin oo halkaan biyaheenna muxuu aha qaybta ilahay noo qodara aan ka waraabno oon ka dhaansanno lakaana xasanan arrin fiican bay ahaan lahayd saas muxuu ahaa ay yidhahdeen kow fain yatrukuuhu marka haddii ay ka tagaan kuwa kore iyo wamaa shay araaduu ay dooneen oo hoos inay meesha dulaliyaan ay dooneen haddii ay kuwa kore iska dhaafaan oy faraha kala baxaan halakuu horta way halaagsamayaan jamiican halakuu way halaagsamayaan jamiican dhammaantood biyihii haddii doontii ay dulayshato hoosay biyi ka soo galaan kadibna wain ahaduu haddii ay abtaan ala aydiihim gacmado hadii ay qabtaan najow waa badbaadaya wanajow jamiican war waxaad yeelaysaan annagaa dhibka diyaar ah waxaad yeelaysaan kor soo fuula ay yidhaahdaan oo ay u ogolaadaanna way badbaadayaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam arrintan marka waa daliil cad oo munkaraadka maanta taagan oo indhaha laga eegi oon laga hadlaynin oon la dhibsanaynin oon la nahyinaynin oon liisu kaashanaynin oon laga tashanaynin oonan muxuu ahaa murug iyo dhibaatadka aan ku haynin inay khatar u yihiin inayna halaagaan arinta ayada runtii waa mxua daliil oo cad weeyaan nabiganan uu cadayna sal alla alay slam wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa xadiidka shan iyo afartanaad can taariq ibni shahaab waxaa laga wariyey raximah llah qaala yidhi awalu man qofkan ugu horreeyey oo badaa bilaab bilkhudbati khudbada bilaaba yowma alciidi maalinta ciidda qabla salaad salaada ka hore waa ninka marwaan loo yaqaan marwaan akam ibnakam ninka loo yaqaano weyaan faqaama ilayhi rajulun baa u istaago faqaala wuxuu ku yidhi asalaatu qabla اkhuba salaada khudbada ka horeysaa marka salaada kadib ayaa la khudbeeya faqala wuxuu yidhi qad turika waa laga tagay maa hunaalika halkaa wixii had waa laga taga weyaan macnaheeda maxay tahay ninka isaga reebani bani umaya ragga madaxdooda ah ayuu ka mid ahaa kadibna dhib baa yari daga madaxda i ragga muxuu ahaa la xukuma iskuma fiicnayn culays ayaa jiray kadibna markii salaada la tukada oo khudbada loo fariisan la ummadu ka yaacayaan raggii khulafada ahaa keligood ay meesha kusoo harayaan madaxda ahaa kadibna xiilada ay keeneenoo ninkaas ay marwaan ayaa marka wuxuu sameeyey sidii mxuu aha khudbadii salaada jumcadoo kale ayuu khudbada hormariyey kadibna nin baa ka daba istaaga wuxuu yidhi salaada iyo khudbada waxaa horeeya salaada kadibna khudbada ayaa dambayso markaasa wuxuu yidhi arrinka adshegis waa laga tagay laba tafsiir baa la saaraa tafsiirka koowaad oona kolleyba alyaq bi haaulaa dadkan akhyaarta ku habboonaa wuxuu ahaa in la yidhaahdo war dadka khudba u fadhiisan jiray dadka khudbada u fadhiisan jiray oo markii salaada la tukada kadib khudba u fadhiisan jiray ama sugi jiray waa laga tagay oo meesha warkaas ma yeelo taas ayaana kolley maqaamkooda ku habboon culimmada qaarnama waxay leeyihiin warka asaga waa la iska dhaafayoo hadda waxaan beryahan soo hormarinaa khudbadii ayaan soo hormarinaa salaada ayaan dib suuragal wlcilmu cind allah faqaala kadibna wuxuu yidhi abu saciid abu saciid saxaabada nabigeena ka mid ah alkhudri sacd ibn malik bn sinaan weeyaane radia allahu taala arda ayaa wuxuu yidhi ama haada ninkaan miya ama haada ninkaan miya ninka yidhi asalaatu qabla khudba ninka yidhi faqad qadaa wuxuu gutay maa calayhi isaga dushiis wuxuu ahay waa gutay waajibka laga rabay inuu munkarki reebo macruufkiina far wixii ahaa waa gutay weyaan ilan awood ma lahan ciidana ma haysto qofna ma qasbi kara samictu waxaan maqlay rasuululahi baan ka maqlay sal sl yaquul isagoo la man qofkii ra'aa arka minkum idinkin ka mid ah muslimiintii munkaran munkar munkar kastoos ahdo qofka arka falyuayiru biyadihi gacantiisa ku dooriye isaga gacanta ku dooriye gacanta waxaa ku doorin marka waa qofki sulala waa madax waa wasiir waa jief waa dhiisi waa diyo waxaad u taqaanaan waa gudoomiye wamaa ilaa dalika biliistu u weyn waa nin madax oo mxu awoodna amaba goobta ayada oo la jooga waa mudiir maamulo weyaan wamaa ila dalika meesha ayada oo la jooga ayuu mxuu ahaa mas-uul ka yahay ninka asaga marka wax alla wixii munkar ad arko waa inaad ku zuuliyo kow qodobka labaad ama xaaladda labaad fa in lam yastati hadduusan awoodin fa bilisaani carabkiisa oo ninka hadda la yidhi ninka yidhi salaadii khudbad ay ka horeysa oo kale ha dhawaaqo weyaan fain lima sade haduusan awoodin oo carabka hadduu ka dhawaaqo dhibaato weyn ay soo gaaraysa oodna u gegsan karin fabiqalbii qalbigiisa ha ka inkiro oo qalbiga ha ka naca oo ka karaahaysto weyaan wadalika qalbiga karahaysigana adcafu liimaan imaanku meesha ugu liidan waya walaysa waraa dalika min aliimaani xabatu khardal iimaan intaa ka hooseeya xabad sinsin ah xataa ka yar ma jiro weyaan xataa xabad sinsin la eg marka iimaanka Eh, waxaa qofka iimaankiisa lagu garana in munkarka uu dhibsado wanaaggana uu ku farxo weeyaan marka qofka haddii xumaanta arko waa inuu zuuliye sidoo kale qofka gurigiis wixii ka dhacana waxaa waajib ku ah inuu gacanta ku zuuliye ilaan isaga ayaa waxaa weeyaan mas ah xadiidka afar iyo lixdanaad ama lix iyo afartanaad cafwan can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey cabdillahi bn mascuud waa taqaanaan waa saxaabiga reer bani hudayl ah kunayfun mulia cilman waa tii nabigan cala sl slam eh, kabaha u jiray cadag u jiray weysad u qaadi jiray eh, axaadiista nabiganana in badan wariyey cabaadilada afarta ahaa afarta cabdilahyaal ka mid ahaa sidoo kale in badan oo badan oo badan oo quraanka ahna eh, nabigeena cala sl slam uu ku ammaani jiray qofkii qur-aanka sidii lagu soo deji inuu akhriyi raba ha ku akhriy siduu u akhriyay cbdullah mascuud wati nabigan u yidhi sal alla alay slam eh, ragga waxay leeyihin markii aan magaalada madiine imaadnay marki waxaan u malayn jiray cbdullahi mascuud inuu aalubeyt nabigani alai sl slam maxaa yeelay nin cidda ka ku maran oon ka dhex bixin ayuu ahaa nabigeena suu ugu dhawa calayhi salaatu wasalam cbdullahi masuud waxa laga wariyay radia allahu tacala arda ana rasul rasulka sal slm qaala nabigeena wuxuu yidhi maa min nabiyin nabi ma jiro oo bacahahu llahu alla uu kusoousoo bixiyey fii ummatin ummad qablii hortay ilaa hadduu u jira kaana la waxaa u sugnaaday min ummatii ummaddiisa xawaariyuuna kuwa gargaara iyo wa asxaabun asxaab ayuu lahaa weyaan yaahuduuna qaadaan ama qaataan bisunnatii sunnadiisa wayakhtaduuna ku daydaan biamrii amarkiisa uma intaa kadib inahaa iyada takhlufu waxaa dib mari doonta min bacdihim gadaashood khuluufan kuwa dibmaro kuwa ayaa gadaal ka imaan doona wayaan yaquuluuna kuwa ayaga waay leeyihin sumad ayay leeyihin calaama lagu garto yaquuluuna waxay leeyihin maa laa yafcaluuna waxaynan falaynin saasaan yeelaynaa saasaan yeelaynaa saasaan yeelaynaa laakiin ma falayaan wayafcaluuna waxay falayaan maa laa yu'maruuna wayafcaluuna waxay falayaan maa laa yu'maruun waxaan la faraynin ama waxaan la farin ayay falayaan ka dhiganayaan ar maanta cid diin sheegani waxaan diinahayna gacanta kula jirta weyaan faman jahadahum qof kula jahada biyadii gacantiisa fa huwa muminu waa mumin waman jahadahum qof kula jahada bilisaani carabkiisana fa huwa mumin waa mumin waman jaahadahum qof kula jahada biqalbi qalbigiisana fa huwa mumin waa mumin walaysa ma ahaanin waraaa dalika intaa ka soka min aliimaani iimaanka xabartu khardalin khardal oo sinsinta waxba aanan ka weyneyn ama la mid ah sinsinta abad sinsinta aad ku yar la ah khardalka iyo xabad sawdada iyo muxuu intaa la eg imaankiisa intaas in ka yar xataa imaana ma jirto weyaan walaysa ma ahanin waraaa daalika intaa kadib min aliimaani iimaanka xabartu khardalin khardal xabadeed oo kaleo imaan ma jiro weyaan yacni shay aad u yar oo imaanno meesha yeelma laha marba haddii qalbigaaga <clears throat> xumaantii aad ka nici iimaan meeshaas waa ka baxay weyaan nacuudu billahi min dalik xadiidka toddoba iyo afartanaad can cabdillahi bni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhu waa cabdillahi bni ibn khaaab radi allahu taala anu akaru saxaabata rasul lah sl slm tatabacan liaahaari nabi sal slm nabigeena xag ku dayashada ninka ugu darna ayuu ahaa radia allahu taala anu arda qala wuxu yidhi abdullahi bn cumar qala rasul wxu yhi sal slm nabiga alle ayuhannaas wardadow wardadow muruu fara bilmacruuf wanaagga fara wanhaw dadka ka reeba can munkari xumaanta ka reeba qabla an tadcuu qabla an tadcuu llaha lowa intaadan tugun ka hore oo falaa yastajiibu usan idin ajiibin lakum adinka an tastakfiruu dembi dhaaf intaadan weydiisanin ka hore oo falaa yukfaru lakum an idiin dhaafin ina alamra faritaan laisfara bilmacruuf wanaaga iyo wanahyi reebid laiska reeba can ilmunkari xumaanta laiska reeba laa yarfacu risqan irsaaqad kor uma qaado oo risaaqad ku taalle kaama zuuliso walaa yuqaribu ajalan ajal muxuu ahaa kuu dheereedna kuuma soo dhoweyso weyaan wa ina alaxbaara caalimiintii culimadii oo min alyahuudi yahuudda iyo waruhbaan iyo suufiyadii oo min nasaarada ahaa lamaa goorti tarakuu ay ka tageen alamra faridlis fara bilmacruuf wanaagga wanahyi reebidlis ka reeb can munkari lacanahum allahu alla weyne ayaa lacnaday calaa lisaani ambiyaa'ihi nebiyaalkiisa carabkooda ayuu ku nacladay uma intaa kadib cummuu waxaa lagu lagu simay oo lagu camimay bilbalaa'i ibtila iyo cadaab ayaa lagu camimay weyaan xadiidkan waa xadiid aad u weyn xadiidkan xadiid saxiixa weeyaan almaqdisi ayuu mxuua ah kusoo saaray sanadkiisana waa saxiix nabigeen wuxuu caddayna sal alla alay slam wuxuu leeyahay wardadow dadow wanaaga dadka hala fara xumaantana laga reeba oo ka reeba weeyaan inti aanan intaad gacmaha kor u taagtaan aan linka ajiibin oo ijaabada linka joojinin iyo intaanan dembidhaaf allaad weydiisataan oonan dembidhaafka in dembidhaaf aanan la diidin oo waxaa kaa reebi kara laba shay shayga koobaad waaba xilligii towbadii iyo xilliga camal wanaagsan lala imaanay iyo xilliga la tuugaay qofki khaasatan aan hawsha ayda ku sifaysanan marka hore ayaaba la xiraa qoraxda inta kasoo baxayso daabadii ayaa soo baxday calaamat saaca alkubra ayaa soo baxday xilligaasoo kale intaana la gaarin sidoo kale waxaa weeyaan arrintan aan samaynayn oo xumaanta aanan reebayna darteed ayaa laga yaabaa in albaabadii nagala xirto intay dhinacin ka hor alla dambidhaaf weydiisto oo alla waxaa weeyaan tuuga ayuu nabigeen le sal alla xumaantana reeba wanaaggana fara markaasaa wuxuu le nabigana sal slm qofki inuu dadka wanaaga fara xumaantana ka reebo risiq kuu yeelle kaama zuuliso ajal kaa fogayd oo boqol sana lagu gaarsiin la ama lixdan sano ama toddobaatan sana ama wixii la midka ah kuma soo dhoweyso oo cumrigaadi ma yarayso waxaa kaloo intaa dheeri ah niminka culimmadii reer yahuudeed ahaa iyo niminkii muxuu ahaa cibaadaysan jiray ahlu cibaadada oo reer nasaara markii ay iska dhaafeen dadka inay wanaagga faraan xumaantana ay ka reebaan ilaahay baa naxariistiisa ka fogeeyey oo nacladay ambiyihi ambiyadii alle carabadood ayuu ku nacladay kadibna dhammaantood ayaga iyo qoomkoodiiba waxaa lagu camimay cadaab iyo balaayo all ayaa lagu camimay waad garanaysaano kaanuu laa yatanaahuuna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu naam xadiidka sideed iyo afartanaad can usaad bn zayd waxaa laga wari xibi rasuulilah wa bni xibihi nabigeena kii u jeclaa wiilkiisa muxuu ahaa weyaan isagana u jeclaa labadoodaba u jeclaa usaad bnu zayd waxaa weyaan ciidanka nabigeena sal slm uu diray magaalada ama ruum loo diray isagoo sideetan sano jira ayuu hogaaminayey markuu nabiga dhimanay alai sl ninkaas isagoo ciidan calankiisi loo taagay oo raayadii la caqiday ciidankii muxuu ahaa la diyaariyey juruf meel la yihahdo magaalada madiine afkeeda uu jooga ayuu nabigeena geeriyooday sala allahu alay abubakr iyo cumarna ciidankaas ay kamid mid ahaayeen laakiin markuu nabigeen dhintay alai sla slam abubakr iyo cumar ciidankaasga way ka hareen maxaa yeeley hawlihii kale murtadiintii hawlo kale ay sii qabanayen lakiin ciidanka u baxay hadafkuu nabigeena ka rabayn waa xaqiiqoobay sal allah alay slam usama bn zaydin radia allahu tacala arda qala usama bn zayd samictu rasuula nabiga alyan ka maqla sal slam yquul isagoola yujaa waxaa la keeni doonaa birajul nin doona yowma alqiyamati maalinta qiyaamo nin baa la keeni oo fa yulqaa kadibna tuuri doonaa fi naari naarta fatandaliqu kadibna waxaa soo qubanta oo soo daadata aqtaabuhu urku jirtiisa iyo madhecirka ayaa soo daarta weyaan subxaana allah fi naari bay kusoo daataan uu kusoo daataa weyaan fayaduuru kadibna markaasuu ku saa ugu wareegtaa kamaa yaduuru suu u wareegto alximaaru dameerka birxaahu shiidmarihiisa dameerka shiidmaraha oo raashinka iyo sinsinta iyo lagu shiida amaba neefka geela ah, siduu u wareegta ayuu calooshiisa ugu wareegtaa ciyaadan bilaah naarti kalena way haysa oo jirka kale naarti ummadda kale way haysaa faistamcu kadibna waxaa kusoo uruura ahlu naari ayaa kusoo uruura caleyhi dushiisa fayaquuluuna kadib waxay yidhahdaan ay fulaanu hebelow maashaanaku maxaa ku daaray alayse miyaadan ahayn taamuruna midna fara bilmacruuf wanaaga awatanaha naga reeba can munkari xumaanta naga reeba miyaadan ahayn qaala wuxuu yihi kuntu waxaana aamurukum idin fara bilmacruuf wanaaga walaa atii lama imaan jirin wanaaga ayaan infari jiri aniga lama imaan jirin waanhaakum waxaan idinka reeb jira can munkari xumaanta waatii waana imaan jiray ciyaadan wa antum tatuuna kitaab afalaa tacqiluun ma dadkaad wanaagga faraysaan naftiina ma hilmaamaysaan kitaabka qur-aankan waad ahrinaysaan caqli miyaadan lahayn waa tiu rabbiga le subxaana wa tacaala marka qofka inuu wanaagga dadka fara waa matluub wanaagga markaad faraysaan adiga fartoon markaad xumaanta ka reebtana dadka karee muxuaad ka reebtaan adigana ka reebtoon laakiin wanaag ayaan farayaa anigana lama imaanaya xumaan ayaan ummadda ka reebaya anaa u horeeya arrinta iyada cuquubo khatar ayaa lagu mudana ciyaadan bilah baab اiimaani wاlislaam wاlixsaan baabkan wuxuu baab yahay addiin diinta ayuu mxu baabya weyaan alimaan imaankii wاlislaamu islaamnimadii wاlixsaanu ixsaankii intaasuu baabya weyaan xadiidka sagaal iyo afartanaad can cumar bn khaaab waxaa lg radi allahu tacala canhu qala wuxu yihi sayd cumar baynamaa goor io waqti naxnu annaga cinda rasuul nabiga allaan la joogna sal slm daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah idalac waxaa nagu soo baxay oo nagu soo mxuu ahaa bud nagu soo yidhi calayna dushanaga rajulunin shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa cadaanta uu qaba uu aad u daran yahay shadiidu sawaadi shacri timihiisa madowgoodana uu muxuu aad u daran yahay o laa yuraa aan lagu arkayn caleyh dushiisa atharu safari safar calaamadii walaa yacrifu mina axadun qofna uusan garanayn annaga naga mid ah xataa jalasa ilaa xataa jalasa ilaa ka fariista ila nabi nabigan uu ka fadhiy sal slm faasnada kadibna markaasuu ku tiiriyey rukbatay labadiis jilbood ilaa rukbatay labadiis jilbood ayuu ku tiiriyey oo labada jilbood ayuu saa isu saaray weyaan nabiga jilbihiis ayuu jilbihiisa u saaray dushuu ka saari maahan saasuu u saaray wadaca wuxuu saaray kafey labadiis calacdoodna calaa fakhidayhi labadiisa bawdo ayuusa u saaray bawdooyinkiis ayuu saaray bawdooyinka nabiga ma ahan calayhi asalaatu wassalaam ardayga markasaas inuu fariista ayaa la rabaa wey markuu macalinkiisa hor fariistan soo la inuu fariisto saasuu uga hor imaaday wa qaala markaasa wuxuu yidhi ya muxamedu muxamedow waran can islaami islaanimada iiga waran fa qaala wuxuu yidhi rasul rasulka sal slm alislaami islaanimada an tashhadu waa inaad qarta an laa ilaaha mid la caabuda inuusan jirin oo xaq lagu caabuday ila allah alla weyne mooyane wa ana muxamedan muxamedna nabi maxamed sal slm rasu rasuulka nuuye sal l slm wa tuqiima inaad ogto asalaat salaada wa tu'tiya zakaa zakada aad bixisa wa tasuuma ramadaana bish ramadaan aad soontid wa taxuja aad u xajista albeyta beytka alle in istatacta ilayhi sabiilan haddii wadda aad u marta aad u hesho weyaan sabiilkana waa tii horen oo wax badan aan usoo sheegnayoo wa amnu ariiqi izaadki iraaxilada jidki inuu ammaan yahay in zaad qofka heli karo inuu gaadiid heli karo waxaa weeyaan wakhtiyadan la joogana waxaa ka mid a ah, baasaboorradii iyo viisooyinkii iyo wix la midkaha ah, <clears throat> naagtana maxram inay heli karto iskaga dar wayaan kadibna wuxuu yihi sadaqta run baad sheegtay waa la yaab isagaa wax weydiinaya kadibna wuxuu leeyahay sadaqta qaala wuxuu yihi sayd cumar facajibna waxaan la yaabni lahu ninka ayaan la yaabnay yasaluhu nabiga ayuu wax weydiinayaa wayusadiqu kadibna uu rumaynaya qala wuxu yhi faakbirnii iga warran can liimaani iimaanka iga warran qala wuxu yhi an tuumina waa inaad billahi alla weyne wa malaaikati malaaika <clears throat> waxaa kugu soo dhici mararka qaar waxyaaba khalqiga markaad la wado alla yaa khalqi oo kale halkaasaad marka kugaasiina amaba waxaan amayba sax ahayn diintan islaamka amayba wa meel cidlo amaad ku daali ood ku oofi qofki inuu qalbigiisoo dhaca laga yaaba tusaale ahaan u weynaysanaynaa oo waa dhibsanaynaa markaasaa nabigan wuuu arrinta ayadaas in soo dhicinahaa dhibsiga aad dhibsanaysaan iimaanka calaamadiisa ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka saddex iyo kontonaad can ibni cabaas waxaa lgu abdillahi bn cabaas qaa wuxuu yihi jaءa rajulin baa u yimid ila nabi nabigu yimid sal slm faqala wuxuu ya rasu rasuulka allow ina axadana midka naga yajidu wuxuu ka helayaa fii nafsihi naftiisa yucaridu isagoo sarbeebi isagoo sarbeebi bishayi shay lian yakuuna inuu ahaado xumamatan deeb inuu ahaado deeb ay axabu la kalgacaylo badin ilaahi xaggiisa min an yatakalama bihi inuu ku hadlo faqaala nabigeen wuxuu yidhi allahu akbar alla weyn allahu akbar alla weyn allahu akbar alla weyn alxamdu lilah alla weyne ayaa mahadsan alladii allaasu radda celiyey oo difaacay kaydahu dhagartiisii iyo khiyaanadiisii shaydaanka ila alwaswasati waswasa i waswaas ka dhigay oo inay ficil noqoto diidey oo waswaas un ku koobay allahas ayaa mahadsan ayuu nabigeena cadaynaa sala allahu caleyh ali wasalam yacni mid annaganaga ayaa naftiisa wuxuu ka dareemayaa arin culus yucaridu bishay shayga ayaad muxuu ahaa shayga weyna carab kuma dhufanay qofkiio yani shay wixii kusoo dhacay ayuu muxuu ahaa sarbeybaan u sheegaya ninka asaga shayga asaga marka inaad qofka ku hadlo waxaa u dhaanto inuu bacaad noqdo inuu noqdo muxuua dambas inuu noqdo inuu dambas noqdo ayaa dhaanta weyaan oo la kalgacaylamadi xaggiisa inuu ku hadla taas ayaa u dhaanta weyaan markaasaa nabigeena wuxuu yidhi sal slam ilaahay baa weyn oo saddex jeer allihii khiyaanadiisii iyo dhagartii shaydaanka waswaasun kusoo koobay allahaas ayaa mahadsan weyaan xadiidkan waa xadiid saxiix alimaam abu daawuud ayaa soo saaray weyaan baabu qowli shayaan shaydaanka dhihitaanka dhihi ayuu baabkan u baab yahay man khalaqa rabbaka rabbiga ayaa uumay adiga man kumaa khalaqa uumay rabbaka rabbiga uumay saasuu ku dhahayaa marka ayadaa seed u dhaqmi seed leedahay baabkan baabkaas ayuu baab xadiidka afar iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wari cabdiraxmaan sakhri dawsi qaal wuxuu yidhi radia allahu taala an arda qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm yaati shayطaanu shayطaanka u imaanaya axadakum midkiin buu u imaanaya fayaquulu kadibna wuxuu dhihi man khalaqa kada kaas yaa uumay samadoo kale man khalaqa kada dhulkoo kale yaa uumay kaa yaa uumay weeyaan xataa yaquula ilaa ka yidhahda man khalaqa rabbaka rabbiga yaa uumay ilaa kaa yidhahda weeyaan fa idaa balaqahu hadduu simo falyastacid haka magangala bilahi alla weyne acuudu billahi min ashayaan rajim ha yihahdo markiiba allah ku cararo walyantahi haka reebtooma oo arinta ayada ayuusan faraha yuusan la sii gelin tusaale ahaan qofka araggaaga meel buu ku idil yahay araggaaga hadda intuu gaari karaa intuu gaari karaa mingi magaalada nagu dhow ama kajaada miyaad gaari karaa araggaaga arag miyaad leedahay ha waad leedahay haye mxuu ahaa naakuru miyuu gaari karaa waa maya derbigan kaa dambeeya miyuu gaari karaa waa maya waa maya kaba soo qaad maskaxdaada gudaheeda miyuu gaari karaa alagaaga waxa ku jira miyaad garan kartaa waa maya macalooshaada wax ku jiraad garan kartaa waa maya dhabarkaadan arki karin adig sidaada maxduud qofka ibni aadanka ilaahay subxaanahu wa tacaala araggiisa iyo fikirkiisa iyo maqalkiisa xad ayuu leeyahay wamaa mina ilaa lahu maqaamu macluum ambiyadii markii laga taga malaaigti jibriil ayaa meel xad huley uusan dhaafi karin habeenka nabigan la elmay alai sl slam u raacay halkaasuu ku ikaaday xils halkaasuu ku meel wuu dhaafi waay marka ninka caqligaaga i tafkiirkaada xad ayuu leeyahy xaddaas ayada hadaad dhaafto allah kuu raxmado adiga ayaa bad isku riday adiga ayaa bad isku riday marka qofkii bini mararka qaar inuu iswareeriye ma aha samadan yaa umay allah bikulli basaata dhulkan yaa umay allah allah yaa uuma markuu shaydaanku gaarsiiye intahi adi maskaxdaada ma gaari karto dhegtaadana ma gaari karto caqligaadana ma gaari karo araggaadana ma gaari karo sida araggaada aad u gaari karin calooshaada wi ku jiro ood maskaxdaada wi ku jiro aadan u gaari karin oodan dhabarkaada mxuu aadan ugu jeedin oodan derbigan wi ka jira u fahmi karin derbigaana wixii ka jiraada fahmi karin ma allaad fahmi kartaa subxana wa tacaala marka qofka bini aadamka waa inuu xaddiiso ogaado hadduu dhaafana khatar ayuu geli weyaan nacam wafii riwaayati riwaayado limuslimin imaam muslim wuxuu usugan laa yazaalu naas dad kama zuulaan yatasa'aluuna inay wax isweydiiyaan xataa yuqaala ilaa laga yidhaahdo haada kanayta khalaqa allaahu haada kanaytu haada kanaytu khalaqa wuu umay allaahu allaweyne alkhalqa khalqiga ayuu umay faman khalaqa allah allaweyn yaa uumay faman wajada min dalika arrinkaa qofka helo shayan shay wax muxuu ah dareemo amaba la kulma faliiqul ha yidhahdo aamantu billaah ani allaan rumeeyey aniga zaada fii riwaayati riwaayad wuxuu ku kordhiyey wa rasul rasuulshiisa ayaa rumeeyey intaas adigu kaftoon tabartaada intaasa kula eega meesha ha dhaafin weyan hadii aad dhaafto marka haddii aad naar ku dhacday qof kale ha eedan weyaan baabu kitaabati alxasanaati xasanaadka qoritaanka la qora ayuu baabkan u baab yahay iyo wasayi-aati xumaanyaalka la qora ayuu baabkan u baab yahay weeyaan in xumaan kasta qofka u sameeya la qori wanaag kasta u waa in la qori faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiiratan ilaa axsaaha kitaabkan wax yari wax weyn baan ka tegaynin oo kooba muxuu ahay muxuu yahay waa tan ay muxuu ahay dadka dhihi doonaan ama khalqigii qaar ka mid ay dhihi doonaan xadiidka konton iyo shanaad ibn cabaas waxaa la weri cbdullahi bn cabaas bin cabdilmualib ibni cami nabiy sala allahu alay wasalam waa ninkii nabigeena sala allah alay slam uu ilaahay tafsiirka inuu ilaahay baro ninkii ilaahay u baryay nabigeena sal s weyaan can nabi nabig wxuu ka wari sal sl fima xadiid yarwi uu ka wari nabigeena can rabbi rabbigiis uu ka wariyey caza wajala qaala wuxuu yihi rabbigeen qaala wuxuu yihi nabigeena ala sl qaala allahu alla wuxuu wa tacaala ibn cabaas waxaa lg radi allahu tacala canhuma can nabi nabig wuxuu ka wari sal slm fii ma xadiid yarwi uu ka wari nabigeena can rabbihi rabbigiisa caza wajala qaala nabigeena wuxuu yidhi qaala alla wuxuu yidhi wa tacaala ina allaha alla weyne kataba alxasanaat wanaagyaalo ayuu qoray iyo wasayiaat xumaanyaalo uma intaa kadib bayana wuu cadeeyey daalika arrinkaasaga faman hama qofkii damca bixasanatin wanaag damca oo falam yacmalha kadib inaana camal falin katabaha allahu lahu alla wuxuu qoraa cinda wagtiisa xasanatan kaamila xasana ayaad qalbiga ku qabatay maadan camal falin laakiin waad go-aansatay waa kuu suurageli weyday ilahay xasano kaamil ayuu agtiisa kugu qoraa subxana wa tacala waa fadliga ilahi subxana wa tacaala faidaa goorti huwa isaga hama uu hamiyey insaankii iyo bini aadamkii bihaa xasanadii oo camilha u camal fala katabha allahu alweyna ayaa u qor lahu isaga cinda waqtiisa cashara xasanaatin toban xasana ilaa sabci miati dicfin ilaa todoba boqoloo jeer ama todoba boqol oo laablaab ilaa acafin laablaabyala kaiiratin ee tiro badan weeyaan todoba boqol xata waa lasii dhaafini ikhlaaskii iyo iyo jidiyadii iyo dadaalkii qofka u geliyey iyo wax badan baa ka qayb qaadani waman hama qofkii hamiyey ah, damca bisayi'atin xumaan oo falam yacmala aanan ku camal falin oo camalka aan la imaanin xumaantii katabaha allahu lahu alle wuxuu u qoraa cindahu agtiisa xasanatan xasano kaamilatan ee kaamila ah. ugu tago weyaan subxaana wa tacaala fain huwa isaga haddii aad hama damca biha xumaantii oo fa camilaha uu camal katabaha allah alla wuxuu qoraa low isaga sayi'atan waaxidatan hal xumaan ayuu rabbi u qoraa way subxana wa tacaala xadiidka lixii kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia taala anu arda ana rasula rasulka sal slm qaal nabigeen wuxuu yidhi yaquulu llahu alla weyne wuxuu leeyahay idaa araada cabdii addoonkayga hadduu an yacmala inuu camal falo sayi'ata xumaan falaa taktubuuha caleyha u qorin xataa yacmala ilaa u ka camal fala fain camila hadduu camal fala faktubuuha qora bimiliha iyadoo kale wain taraka hadduu isaga taga min ajli dartay faktubuuha lahu xasanatan xasana u qoro weeyaan waida araada hadduu doono an yacmal inuu camal falo xasanatan xasana oo falam yacmalha uusan camal falin faktubuuha lahu u qora xasanatan wain camila hadduu camal falo faktubuuha lahu u qora bicashri amhaaliha toban laablaabkeed ilaa sabci miati dicfin ilaa todoba boqoloo jeerjeer laabkiis laga gaaro intaas u qora ayuu rabbi le subxana wa tacaala can khurayb ibni faatikin waxaa laga wariyey saxaabigaas qaala rasu wuxuu yih sal slm amalu camalyaalka sittatun waa lix camal waa lix wاnnaasu dadkan arbacatun wa afar famujibataani laba waajibisa janno iyo naar wa milun bimilin ku jin jin ama kuwa isku jin ah oo isla eg laba isla eg weeyaan wa xasanatun iyo wanaag oo bicashri amhaaliha toban laablaab la iyo wa xasanatun xasano oo bisabcimia todoba boqoloo jeer laablaabi saas weyaan dadkii waa lix cafwan camaashi waa lix dadkina waa afar laba ka mid ah naari janna labana way siman yihiin oo way isu dhacayaan xasanana toban jeer ayaa laablaabi midna waxaa laalaabaya todoba boqoloo jeer fa ama almuujibataani ku waajibiyo labada waajibisa faman maata qofkii dhinta laa yushrik isugan la wadaajina bilah alweyni shayan waxna dakhala aljanna janna ayuu geli waman maata qofkii dhinto yushriku isagoo la wadaajinaa bilahi alweyne shayan shay dakhala naar naar ayuu geli labadaas waa labada naar iyo janno waajibi kow wa amaa milu bimilin kuwa isu dhicina faman hama qofkii damac bixasanatin xasana xataa yashcurahaa qalbuhu qalbigiisa ilaa ka dareem xasano ayaa kugu dhacday qalbigaada wuu dareemay waa u diyaargarowday inaad samaysay ayaad go-aansatay wayaclamaha allahu minhu allana uu ka ogaado inuu ninkaas arrinkan go-an ay ka tag rabbi ogaado kutiba lahu xasanatan xasano ayaa loo qora waman camila qofka camal fala sayiatan xumaanna kutiba calayhi sayia xumaan ayaa loo qori oo si u dhacayaan waman camila qofka camal fala xasanatan wanaagna fa bicashri amhaaliha toban jeer ayaa loo laablaabi waman anfaqa qofka nafaqay nafaqata nafaqa fii sabiililah wadada alle jidka alle fa xasanatun ayuu la imaaday todoba boqoloo jeer loo laalaabay weyaan wa ama annaasu dadka miya oo muxuu sheegay afarta uu sheegay nabigeenna fa muwasacun calayhi mid loo waasiciyey fi dunyaa adduunyada maqtuurun calayhi fi laakhirati aakhirana muxuu aha lagu ciriiriyey adduunkan waasicnimo iyo barwaaqo ayuu ku jiraa laakiin aakhiro ayaa lagu ciriirinaya ciyaadan bilah kan labaadna waa maqtuurun caleyhi fi dunya adduunkan ayaa lagu ciriiriyey muwasacun caleyhi fi laakhirati aakhirana ilahay u waasicinaya jannada ayaa la siina barwaaqo ayaa la gelin wamaqtuurun calayhi fi dunya adduunyada mid lagu cidiriyey walaakhirat aakhira lagu cidiriyey ciyaada bilah wa muwasacun calayhi fi dunya walaakhira iyo mid adduunkana loo waasiciyey aakhirana loo waasiciyey intaas ayay ummadda uqaybsamayan u qaybsamaan ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyhi wasalam xadiidka waa xadiid xasan ah alimaam axmed ayaa soo saaray weyaan xadiidka sideedii kontonaad can anas bin malik waxaa lagu radi allahu taala arda qala wuxu yihi anas qaala rasul a laa yadlimu ma dulmiya mumina qof mumina xasanatan xasano kama dulmiyo oo muxuu ahaa xasano ula imaado qofka in laga lumiyo suuragal ma ama laga dulmiya yucطaa biha waxaa lagu siinaa fi dunya adduunyada wayujza waa lagu abaalmaryaa biha iyada fi laakhirati aakhira wa ama alkaafiru gaalka miya fa yucamu waxaa lagu quudiyaa bixasanaati maa camila wuxuu camal falay xasanaadkooda iyo wanaagooda lilahi alweynaad oo camal falay fi dunya addunyada ayaa lagu siiya weyaan gaalada waad aragteen yani hay-adaha orda oo waxquudina wamaa ilaa dalika ilaah xaqooda ma dulminay oo gaalada ah bal adduunkan ayaa mxua ah lagu bulaalin oo khayr lagu siinay weyaan iyo inta ku sadaqaysatayba oo ayaga gaaladii ah kow xataa idaa markuu gaaray ila alaakhirati aakhira lam takun lahu xasanatun xasana uma sugnaanaysa yujzaa biha lagu abaalmariya adduunkan ayaa loogu hormariyaa weyaan xadiidka sagaaliy kontonaad cashirkana u dambeeyo can mascuud waxaa lg cbdllahi mascuud taala anu qala wuxu cbdllahi mascuud ba wuxuu yihi rasul rsulka an uaahadu miyaa noola qabanaya bima camilnaa waxaan camal falnay fi ljaahiliyati markii aan jaahiliga ahayn oon gaalada ahayn camalkii aan samayn jirna xumaantahay miyaa noola qabani qaala wuxuu yidhi nabigeena sal alla alay slam man axsana fi lislaam islaamnimada qofka ixsaan la imaado lam yuaahada looma qabta bimaa camila wuxuu ku camal falay filjaahiliyati jaahiliga looma qabta weeyaan oo qofka duu marba intuu islaamo kadibna islaamnimadii wanaag uu la imaado ood ixsaan iyo khayr iyo cibaado iyo toosnaan la imaado wixii aad jaahiliga ku camal falay looma qabta weeyaan waman asaa qofkii xumaan la imaada fi islaami islaamnimadana ukhida bilawali walaakhir camalkii hore oo jaahili ku qabtay iyo kii dambaba waa laiskugu dariya xumaanta weyaan maxaa yeele hadduu ilaahay gaalnimo kaa soo bixiyey iyo kufri ood islaam noqotay inaad toosnaatay ayaa xaqi ahayd laakiin islaamnimo ayaa lagu siiyey dhaxalkaas ayaa lagu siiyey xumaanna waad wadaa ma soconaysa weyaan hada wallahu aclam wsala allah wsala abdi rasuli mustafa